bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وصaxبihi أجمaعين allahuma اnfcna ma clمtna وclimna ma ynfcuna وزidna cilmا qala الإmam abu cabdالlah mحamed بn ismاعيل بn ibrahim الbخarي raximh اllah taعaalى baabu man yqulu labayka cinda اljawaabi wuxuu ku saabsan yahay man qaala aw man yaqulu qofka dhahaya labayka cinda aljawaabi jawaabta agteeda markii su-aal ama yeeritaan loo dhawaaqo qofka ku jawaaba labayka labeykadana macnaheedu waxaa weeyaan waan ku ajiibay ijaabo labalaab ah ajiibid labalaab aan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba oo haddan ku ajiibay oo mar walbaan ku ajiibay oo warkaada waan maqli wey qala xadaثna musa bn ismaaعiil qala xadaثna hmaam can qataada can anasi can mucaadi radi allahu canhu qaal mucaad wuxuu yihi ana radiifu nabiyi ana radiifu nabiyi salى اllahu alيه wasalam aniga oo ah nabiga fangelkiisa calayhi salaam oo la saaran gaadiidkii uu nabiga saaraa bacda riwaayaat ximaar baa soo arortay dameerka uu nabiga saaraa calayhi salaam uu mucaadna gadaal ka saaraa faqaala nabigaa wuxuu yihi yaa mucaad mucaadow qultu waxaan idhi buu yihi labayka wasacdayka waan ku ajiibay rasuul allahu ijaaba bacda ijaaba wasacdayka waana liibaanay adiga dartaa baan ku liibaanay huma qaala wuxuu yihi milahu mar kaluu haddana ku celiyey yaa mucaad mar saddexaad buu ku celiyey yaa mucaad halaatha saddex jeer intaasba mucaadna wuxuu leeyahay labeyka wasacdayka hal tadri ma og tahay buu nabigu calayhi salaam ku yidhi maa xaqu llah ilaahay xaqiisa waxa uu yahay cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay xuquuqda ilaahay addoomaha ku leeyahay ma taqaanaa qultu waxaan idhi bu yihi laa maya riwaayo kalena waa caddeeyey meesha aqoonta ay taallo wuxuu yihi allahu warasuuluhu aclam ayuu yihi ilaahay rasuulkaa garanaya oo u aqoon badan arrintaas macnuhuna waxaa weeyaa anigu ma garanayo qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaam an yacbuduuhu ay xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuh xaqa ilaahay addoomaha ku leeyahay waa inay allah caabudaan walaa yushrikuu bihi shay aa waxna ayna la wadaajinin ilaahi subxaanah wa tacaala cibaadadu ma noqonayso cibaado khaalis ah oo barax tiran ilaa laga tago waxa didkeeda ay kasoo horjeedo markaasuu raaciyo walaa yushrikuu bihi shay-a ilaahay baana caabudi u sujuudi u tukani keligeed kuma filla haddaadan shirkiga ka tegin oo qofka waxa kale ee kasoo horjeeda una ka tegin masjidkana waan geli markii laga aadaamo mawlacana waan aadi iyo qabriga markii laiskugu yeere lagu diiqaayo marka waxaa weeyaan uu caabuday alleh haddana shirki buu ku daray marka an yacbuduuhu waa inay alla caabudaan waa ihbaatkii wey walaa yushrikuu bihi shay-a waxna ayna la wadaajin waa nafyi amaa siwa allah wax ilaahay ka soo haray oo laga anfiyo cibaadada wey waana tawxiidka labadiisii rukni ee uu ka koobnaa alihbaatu wannafyu ama annafyu walihbaat hadba mid baa la hormariyaaye an yacbuduuhu hadda ihbaatka baa la hormariyey walaa yushrikuu bihi shay-anna nafyigii baa la hormariyey yaa lagu uma saara wuxuu socday nabigu saacatan zaman buu socday faqaala wuxuu yihi yaa mucaadu mucaadow haddana qultu labayka wasacdayk inuu baraarugo oo mucaad uu hadalka dhagaystaa la rabaa laiskagama bilaabin un sheegitaankii waa loo yeeray intii horuu ka fikiray kadib haddana loo yeeray haddana waxaa loo dhiibayaa xuquuq kale qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaam hal tadri ma ogtahay maa xaqu lcibaad addoomaha xaqooda waxa uu yahay cala allahi ilaahay korkiisa ay ku leeyihiin oo allah isagaa isku waajibiyey oo isdul saaray subxaana naxariista iyo inuu addoommihiisa u naxariisto asagaa isku qoray marka maa xaqu lcibaada cala allah idaa facaluu dalika hadday kaa sameeyaan hadday keligii caabudaan oo muuminiin muwaxidiin ay noqdaan ilaahay xaqa uu isdu saaray ma garanaysaan ee addoommaha ay kuleeyihiin anlaa yucadibahum inuuna cadaabin wey oo una cadaab gelinin hadday muwaxidiin muuminiin oo mutaqiin oo mustaqiimiin oo toosan ay noqdaan ilahayna cadaabka ka dhowraya subxaana wa tacaala marka waa cahdi cahdigii ilaahay weeyaan marka cahdigu adigana waxbaad la imaanaysaa laga rabaa allana subxaanahu watacaala waxbuu isu saaray cahdigaasi qofkii la yimaado unbaa ilahay agtiisa ku badbaadaya subxana wa tacaala ilaa man itakada cinda araxmaani cahda cahdiga waxa weeye yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya ilahay agtiisana cahdigaad ku yaalla waxaa weeyaan anlaa yucadibahum inuun ilahay cadaabin xadiid saxiixa weeyaan shaahidkuna labeykadaas weeyaan uu musanifka u keenay xadiidka <clears throat> qaala raximah اllahu tacaala baabun qiyaamu rajuli ninka oo kaca liakhiihi walaalkii dartiis u kaca qiyaamkaa qofka loo kacaayo hadday tacsiyo tahay ama tahniyo tahay ama quduum uu yahay tacsiye qof dhintay oo loo tacsiyeynayo qof laga dhintay oo loo tacsiyeynayo ama qof maaragtay loo tahniyeynayo xoogo bishaariya wax saas oo kalea intay usoo dhacday aada u faraxsanoo dee nafbashaaradiisi lagala qeyb qaadanayo ama qof quduum min safar safar intuu ka soo galay <clears throat> lasoo dhaweynayo oo loo istaagayo arrimahaas o dhan way ku banaan yihiin laakiin qof markaad aragtaba inaad u istaagto tacdiiman lahu ood u istaagto ood u istaagto isagana uu rabo saa ku ku jeclaado u rabo taas ayadaa lama ogolo tacdiimka ayadaa dhinac kale isku bedeli shaydaankuna dhinac kale u ku riixi karaa middaas ayada waa laga fiican yahay <clears throat> qala xadathana cabdullahi bnu salixin qala xadathani laythun qala xadathani cuqayl can ibni shihaab qaal akhbaranii cabdالرaحman bn cabdillahi bn kacb bn malik ana cabdاllahi bn kacb wa kana qaida kacbin kacab buu hagi jiray aabihiis min baniihi e min bayni baniihi min baniihi e min bayni baniihi caruurtiisa markii laga hadlayo afar wiil buu dhalay kacaba uu lahaaye si gaar ahaaneed cabdullaahi bnu kacabkana u xilsaaraa aabihii oo hagi jiray oo gacanta wadi jiro gar wadi jiray xiina camiya markuu indha beelay markuu indha beelay cabdullaahi baa udxilsaarnaa qaala wuxuu yihi cabdullaahi samictu kacab ibnu malik baan maqlo yuxadiu waramayo xadiidow xadiidkiisii buu ka sheekeynayaa iyo qisadii qabsatay xiina goortii takhalafa uu ka hadhay can rasuulilah nabiga calayhi salaam can qaswati tabuuka duulaankii tabuug ee mashhuurka ahaa ee nabiga duulaan u duula ugu dambeeyey ahaa ruum iyo ardo ardu ruum baa loo duulay oo carab intii laga baxay yaa yurub la galay reer yurub baa lala dagaalamayo marka ruom sham bay dhinac ka haysteen fataaba allahu calayhim oo ilaahay uu ka toobad aqbalay markuu intuu ka haray oo la ganaaxay oo konton maalmood aan lala hadlin kadibna ilaahay uu ka toobad aqbalay wa aadana rasuulullah nabigana uu cilaamiyey calayhi salaam aadana bimacnaa aclana uu cilaamiyey bitowbat illahi ilaahay toobadiisa calaynaa anaga uu naga toobad aqbalay xiina goortii buu nabigu cilaamiyey salla salaata alfajri salaada waxuu tukaday habeennimadii bay soo degtay horta aayaduhu guriga umu salama ayuuna nabiga habeenkaa jiifay calayhi salaatu wasalaam umu salamana waxa maa qaraabaa jirtay markaasaa nabiga alay salam usheegay wuxuu yihi umu salamay ninkii kacab binu maaligaha iyo labadiisii saaxiib hilaal iyo muraara toobaddii ilaahay waa ka aqbalay hadda wixii ka dambeysa waa lala hadli karaa xisaarkii curaqabateyntii iyo fuquuqii la fuquuqay ilaahay waa ka kor yeelay markaas waxay tii nab allo hadda maanbaxo oon usoo bishaareeyo dadka u sheego hadda haddaad hadasho ood baxdo dadkii baa had soo wada kacaaya dhibaataa kusoo gaari waa habeen iska joog baa layidhi salaadiis waxmuku nabiga tukaday alayh salaam buu u ilaamiyay dadkii tukaday kacab iyo saaxiibadiisna masaajid iyo waxaas ma hayaan guryahay fadhiyaan halkaasay wada ooyaan ilinta duugayaan konton maalmood bil iyo labaatan beri ayaa ilintu iyo oohinta iyo murugta ay haysataa markaasay saxaabadii markaa yaaceenoo nin walbaba koox walbaba waxay isku sii daysay guryihii ayay aadeen qaar baa fardo qaatay qaar baa buuah intay fuuleen dhawaaqay oo yiri laga hormarin lagaa hormarin bishaarada dhawaaqi iyo qayladii deena kacabo meesha iska wardinaayo xaaladuu ilaahay sheegay oo ah laaqad calayhim lardu bimaa raxubat caliiligii ku sugan ayaa warkii usoo dhacay marka waa soo orday xagga nabiga calayh salaam inuu hubsado qaadowaa masjidkii nabiga calayh salaam iyo meeshuu nabiga fadhiyay buu rabaa inuu masdarkii masdarkii warka ka soo baxay inuu si toosa ah uga qaato <clears throat> marka wuxuu leeyahay salaadi alfajar buu nabigu cilaamiyey fatalaqaani naasu dadkii baa iga hor imaaday oo ila kulmay fawjan fawja ayagoo koox kooxa ah, yuhani-uunanii oo ii hambalyeynaya bitoobati bay ugu hambalyeynayaan yaquuluuna waxay dhahayaan litahniaka ha kaa farxiso towbatullahi ilaahay toobadiisa caleyka adiga uu kaa toobad aqbalay ha kaa farxiso hambalyo ku farax saasay leeyihin tahniya la dhaha xataa dakaltu lmasjid saa usocday masjidkii baan galay oo wuxuu rabaa inuu nabiga calayh salaam oo kontan beri aan la wada hadlin inuu nabiga alayh salaam u tago oo uu soo xaqiiqsado isbeddel ka dhacay fa idaa birasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam nabiga oo wuxuu u tagay xawlahu gaararkiisa annaasu dadka ay yihiin oo saxaabo qaar ay kor ag fadhiyaan oo la joogaan faqaama ilayo waxaa ii istaagay dalxatu bnu cubaydillaahi baa ii istaagay radia allahu canhu muhaajir wey yuharwinu asagoo ordaaya dalxa bnu cubaydillahi oo ordi ayaa dadki intuu kasoo dhexbaxay ayuu isoo aaday xataa saafaxani ilaa uu isalaamay oo wahanaanii uu ii hambaliyeeyey wallahi waan ku dhaartay bu ilahi kacab maa qaama ilaya iimag istaagin rajulu nin min almuhaajiriina kamida gayruhu isaga aan ka ahayn laa ansaahaa istaagaasna halmaami mahayo lidalxa dalxa haggiisa ka halmaami mahayo radia allahu canhu ardaa waa abaal deen iyo wanaag iyo maalin xaalad ay ku haysatay qofka kaaga soo baxa dadka intiisa kale kula mid maaha dadka kale kula mid maaha marka wuxuu leeyahay istaaga uu istaagay uu dadkii fadhiya oo afka dhoola cadeynayo oo iska faraxsan laakiin aan i istaagin si gaara ah saa wuxuu ku daray inuu intuu kaco labada gacmood ba ugu salaamo oo ii hambaliyeeyo taas marka kama halmaamin bu le radia allahu canhu wa ardaa ashaahid waxaa weeyaan qiyaamu rajuli liakhiihidaasi walaalkiisa muslimkaa buu istaagay waa u tahniyeeyey munugtii iyo walbahaarkii hayse ilaahay ka qaaday buu ku farxay xadiidka marka sidaasuu ku yimid saxiix weeyaan dhibaato male istaagga noocaasa qala raximah llahu tacaala xadathana mxamed bnu carcara qala xadathana shuba can sacd bn ibrahim can abi umamata bn sahl bn xunayf can abi saciidin اlqudriyi ana naasa nazaluu dad baa waxay degeen calaa xukmi sacd bn mucaad bay ku degeen sacd bn mucaad sayid aws radia allahu canhu wa ardaa ayay dheheen xukunkiisaan ku go-naa naaskaasna waa yuhuuddii bani qurayda yahuuddii bani qurayda oo markii ay ballantii ka baxeen iyo cahdigii iyo heshiiskii laisku ogaamageeyeyna cadow khaarij ah laga wada hortago aan inaga isku duubnaano yay khiyaamo qaran ku dhaceen magaaladii madiine cadow ay kusoo duulay afar boqol oo kilomiter ka yimid ayse soo bahaystay ayay ukilkeeda duleeliyeen oy u baneeyeen oy difaacii maaragtay ay jabiyeen dhinacoodii bale garab ayaga ay u noqdeen marka waxay islahaayeen maanta haddee guul ma heli doonaan waa la baabi'in doonaa cadow bay ahaayeene waxaa dhacday markaa in ceebna dhacday ceebna inay dhacday cadowna fakaday ayaa dhacday oo cadawgoodii oo islaamka cadow cadawgoodii oo islaamka ahaa fakeyaba badbaad wixii dagaal baqash ayna dhicin ayuu ilaahay dabeelo sii daayey oo malaa'iku ayiday oo rucbi argagax gaalida kusii daayey marka way jabeen oo waa kii carareen abu sufyaan ciidankiisi kuwii meeshan ahaayo bani quraydaha ahaa oo beeraley qodoto ah qoti ah ayaa meesha kusoo haray afar boqol oo kilomitr bay nimankeena sii siiganayaan ay maaratay malahaayeen garabad ka heli doontaa ayaga markii lagu fadhiistay noqotay oo nabiga alayh salaam amar lagu bixiyey in nimankan ayaga waxba laga reebin markaa haddii shan iyo labaatan beri shan iyo labaatan beri buu nabiga xisaab ku sameeyey oo go-doomiye u kor fadhiyey shan iyo labaatan beri oo nabiga mawlac meesha ka samaystay oo halkaas kaga adaabayy ku tukanayay saxaabadiisa iyo isagaba markaa kadib baa waxaa layihi waxaad yeeshaan ku dega xukunka nabiga sala allah alayh wasalam xukunka nabiga ku dega si inagu maaratay inagu maamulaba isdhiiba hubka dhiga dagaalkan iyo dhagaxtuurkan joojiya xukunka nabiga alayh salaam ku go-aan qaata markaasi saxaabi abulubaaba la yiraahday weydiiyeen oo khasraj owsi ahaa oy dheheen haddaan nabiga alayh salaam xukunkaanaga ku dejino maxay kula tahay ows ree ows iyo reer bani quraydaa taxaaluf lahaan jiray qabla alislaam oo yuhuudda madiina deganeed waxay ku kala taxaalufsanaayeen ree ows iyo reer khasraj kuwa bani qaynuqaacna khasraj bay ka tirsanaayeen iyo muxuu ahaa yuhuuddaasi khasraj bay ka tirsanaayeen kuwan ree bani quraydana waxay ahayn ree ows bay ka tirsanaayeen abulibaaba maxay kula tahay haddaan nabiga calayh salaam xukunkiisa qaadana muxuu nagu xukumi bay kula tahay bay dheheen markaasuu gacanta u ishaaray wuxuu yihi sidaasu yii gacanta u ishaaray dhuuntu gacanta saa iskaga mariyey gacantu iska mariyey dhuunta wuxuu yihi waad inagagawrici hadaad tiradaan na xukun adig waxaan nagu xukuntaan raalli ku nahay waa markaa xoogow qisas baa jira oo inuu saxaabigii cararay oo masaajidka nabiga ku cararay madiina tagay oo isku xiday oo uu yihi in laga furan nabi maxamed uga furan mooyaane aniga halkaa ka dhaqaaqi mahayo qur-aan soo degayo laa takuunu llaha warasul laa takuunu amaanatikum ay arrimahaasa culamadu ka hadlaan mufasiriinta mucaad binu jabal radia allahu canhu markaa yay ku wareegeen waxaan jira sacad binu mucaad bay ku wareegeen oy dheheen sacad xukunkiisaan raalli ku nahay ana naasan dad baa nazaluu ku degay calaa xukmi sacad binu mucaad wa bani qurayda xukunkiisa fa arsala ilayhi nabiga calayh salaam arsala arasuulu nabiga calayh salaam baa diray ilayhi ilaa sacad binu mucaad buu u diray in loo yeero lasoo qaado sacadna qaswatul axsaabtaasi nimankan ay maaratay ballantii ka baxeena looba haysto qaswadaasuu ku dhaawacmay dhaawac baa gaaray oo halbowlaha kaga dhacay leeb wax kaga dhacay fa jaa waa yimid calaa ximaar isagoo dameer saaran oo lagu wado falamaa balaqa markuu soo gaaray qariiba min almasjidi meel masjidkii u dhow masjidka waa masjidka laga sameeyey meeshaa nabiga uu fadhiyey shan iyo labaatankaa beri ma wax laga sameeye lagu tukanayo wey masjidka ee masjidkii nabiga ma aha waa laga soo tegay qaala nabiyu nabiga alayh salaam ba wuxuu yihi iituu khayrakum ordaya u taga keeni u khayr badan aw sayidakum sayidkiina u taga <coughs> fa qaala wuxuu yihi nabigu <coughs> intaasoo dhan musanifku keenay iituu khayrakum baabka uu bukhaari baabaystay wuxuu ahaa baabun qiyaamu rajuli liakhiihi ninka oo walaalkii u istaago markaasuu deena ka leexday lafdigiibuu uu baabaystay buu ka leexday isagoo ishaaraya qiyaamkan loo istaagay sacad iyo nin in loo istaaga macnaheedu inaanan ahayn tacdiim iyo weyneen uuna mudnayn in la gaarsiiyo iyo sidii ay cajamka iyo gaaladu ay yeeli jireen madaxdooda iyo loo istaagi jiray iyaguna ay fadhin jireen inayna arrintu sidaa ahayn ee ay tahay qiyaamkan qiyaam loola jeedo maslaxo gaara iyo xaalad gaar ninka ninkaa ah loo xaqiijiyo bay kamid tahay ninkan dhaawaca in laga dejiyo dameerka ayaa loo istaagay kacab binu maaligna tahniyay ahayd kanna waxay ahayd saacideen iyo in la kaalmeeyo wey walidaalika lafdigii baabka uu baabaystay intuu ka leexday ayuu lafdi kale oo markaasi fiqigiisi iyo masalada sida u aaminsan yahay uu waafaqaya ayuu u leexday ituu khaybar khayrakum kayni u khayr badan u taga bacda riwaayaatna saasay caddaynaysaan fa faanziluuhu dajiya qumuu ilaa sayidikum faanziluuh dejiya marka istaaga loo istaagay waxay ahayd in laga dejiya dameerka aw sayidakum sayidkii bu yiri qaala wuxuu yihi yaa sacdu sacdow ina haaulaai kuwani nazaluu waxay ku degeen calaa xukmika xukunkaada oo waxaad ku xukunto o dhan bay raalli ku yihiin maxay kula tahay oon ku xukunaa faqaala sacad wuxuu yihi axkumu fiihim waxaan ku xukumayaa an tuqtala in la laayo muqaatilatuhum kooda kooda kuwooda dagaalyahanka wixii gaashaanqaad oo dagaalyahana in la laayo wa tusbaa la qafaasho duriyatahum caruurta iyo haweenka iyo makasta la qafaasho sidanaan ku xukumi buu yihi faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yihi xakamta waxaad ku xukumtay bixukmi illaah ilaahay xukunkiisa aw qaala xakamta bixukmi lmeliki allaha meligee boqora xukunkiisi baad ku xukumtay muwaafaqaa la yidhaahdaa waxaad waafaqday xukunki ilaahay ku xukumay nabiga wahayay calayhi salaam laakiin sacad baa radia allahu canhu lagu wareejiyey bal wuxuu ijtihaadkiisa noqon doono ijtihaadkii sawaabkiibuu waafaqay marka sawaabkiibu waafaqay hal alla ayuu yiri shaahidka marka waxaa weeyaan iqumu tuqumu ilaa sayidikum faanziluuda wey u istaago oo soo dejiya sayid baana lagu magacaabay radi allahu canhu saxaabi jaliila weeyaan sayidnimada waa loo ogoliya isaga waxaan soo ogaanay munaafiq inaan sayid la dhihi karin laakiin markaa xadiidkaasi laa taqulu lilmunaafiqi sayid sayid hadhihina sayid hadhihinadii xadiidkaas manduuq iyo mafhuum buu lahaa manduuqiisa muxuu ahaa inaan la dhihi karin munaafiq sayid mafhuumkiisa muxuu ahaa qof aan munaafiqeen oo muslim oo mumin la dhihi karo sayid la dhihi karaa mafhuumkiia soomeen marka hore mafhuumkaas aan haddana manduuq baa lagugu daray marka manduuq oo in sayid la dhihi karo qof muslima oo eh, mxuu aha saalixa ah, iyo mafhuumkii ka fahanay xadiidka asaga labadaas oo laisku daray banaanidaasi keentay <coughs> qala xadathana musa bn ismaaciil <coughs> qala xadathana xamaad bnu salma an xumaydin an anas bni maliki qaala ma kana shaksun shaksi ma jirin axaba ilayhim ay ka jeclaayeen ru'yatan arag aragti min anabiyi nabiga alayh salaam la arko axad nabiga in la arko axad ay ka jeclaayeen in la arko nabiga ma jirin saxaabada waxay ugu jeclayen waxay arkaan nabi maxamed sal slam wa kaanuu waxay ahaayeen ayagoo aragiisaasi ku farxa mar walba markuu soo baxa oo farxi jiray ayay haddana wa kaanuu waxay ahay idaa ra-uhu markay arkaan lam yaquumuu ileyh oo mayna istaagi jirin limaa yaclamuuna waxay og yihiin darteed min karaahiyatihi nabiga nicidiisa lidalika istaaga uu nici jiray in loo kaco ayuu nici jiray marka ayagoo ixtiraamaya oo jecel oo maxabo iyo qadarin badan u haya haddana mar allaba markay arkaan omayna istaagi jirin rasuulka waa diidi jiray sala allahu aleyh waali wasalam midaana waa mida la diiday wey oo markaasi qof saaciideyna saacideyn iyo tahniye iyo safar uu ka imaadiyo war cusub ma jiro marka haddii arrimaha aysan jirin waxba u istaagi maysid qala xadathana mحamed بن الxkم qal aخbarana ndr qal xadathana isrايl qal aخbarana maysr بن xabيbi qal aخbarani minhal بن cmr qaal xadaثatnii caaishaة bintu طلxa i warantay can caaisha um الmuminiin radي الlahu canha qaalat maa raaytu ma arkin axaddan qof min annaas dadka kamida kaana ashbaha binabiyi nabiga oga ekaa calayhi salaam kalaaman xagga hadalka walaa xadiidan xagga sheekada walaa jilsatan xagga heya fadhiga min faatimata faatima faatimata zahra caruurtiisa nabiga calayhi salaam iyo ehelkiisa aada bay ushabihi jirtay xagga hadalka iyo socodka iyo laafyaha iyo fadhiga intaba qaalad waxay tiri caaisha wa kaana nabiyu nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa idaa raaha markuu arko faaduma qad aqbarad inay soo qaabishay raxaba biha waa soo dhaweyn jir gurigiisa markay imaato uma qaama ilayha waa ukici jiray faqabalha waa dhunkan jiray waa zaairad way soo booqotay nabiga alay salam gurigiisi timid intuu istaago soo dhunkan jiray gabadhiisa rasuulka alayh salaam oo waa banaan tahay taqbilu rajuli ibnatahu albaaliqa inuu dhunkado uma akhada biyadiha gacanta intuu qabto yufajaa biha la imaan jiray xataa yujlisahaa ilaa uu ka fadhiisiyo fi makaanihi booskiisii meeshiisuu dena fadhiisan jiray gabadhiisi wey wa kaanad waxay ahayd idaa ataaha nabiyu nabiga calayhi salaam markuu asagana u tago gabadhiisa gurigeeda tago raxabad bihi way soo dhaweyn jirtay uma qaamad way ukici jirtay ilayhi nabiga faqabalatu way shumin jirtay dhunkan jirtay wa anaha dakhalat cala nabiy mar bay nabiga usoo gashay calayhi salaam fii maradihi jiradiisi alladii qubida fiihi nabiga lagu oofsaday calayhi salaam jirada u dhiman doono iyay nabiga u timid faatimata zahra faraxaba waa soo dhaway waqabala waa dhunkaday wa asara ilayha wuxuu ku siraystay hadal aan dadka kale maqraynin fabakat markaas oyday uma asara ilayha haddana wasir uu ku siraysta haddana hoos boolada u dhigay fadaxikad waa qososhay haweenkii nabiga alayh salaam ba halkaa fadhiya wuxuu nabiga kuleeyahay iyo ku siraystay ma oga ma maqlaan faqultu linisa haweenkii baa waxaan ku idhi bay leedahay caaisha in kuntu waxaan ahaa inahu shaariye kuntu waxaan ahaa la araa tia aragta ana lihadihi lmar'a gabadhan inay usugnaatay fadlan dheeraad cala nisaa ay ka fadli badan tahay inay faadumo gabdhaha ka fadli badan tahay oo ka sarayso ayaan u arki jiray faidaa hiya ayadu min annisaa haweenkiiba bay kamid tahayba marka hore waxaad maerkaa inay haweenka ka fadli badan tahay oo kasar ka sarrayso oo waxyaalaha haweenka xaggooda muaharaadka iyo caadifada iyo dareenka degdega ee haweenka ku dhaca oo hindhawi iyo maaragtay caadifadooda iyo dareenkooda inuu isbedel dirbo ku samaysmo arrimaha inay ka weyn tahay baan u maleynayay fa idaa hiya nihaayadu waxay noqotay idaa hiya min anisaa haweenkiiba kamid tahayba baynamaa hiya tabkii ayadoo hadda ooyeysay ida hiya tadxaku haddana laba qoslaysaaba waa laba wakti oo isku daqiiqad isku dhawey hoos maalo u dhigay waa oyday haddana markaas uda waxba saraysay haddana waa qosashay marka haweenkaasaa lagu yaqaanaaye haweenkii unbay ka mid tahay fasa'altuhaa waan weydiiyey maa qaala ma qaala maa qaala laki muxuu kugu yiri nabiga markuu kugu saraysteed oyday iyo markuu kugu saraysta qosashay bal noo sheeg qaala waxay tiri inii anigu idan haddaa wuxuu hadda laigu saraystay isla markan ma idiin sheego labadiratun baanahay mid oo warfaafisa ah oo wararka iyo sirta faafisa midaan sirta qarinin baan ahay sir qaris qofka intuu sirta qarin waayana waa waa qof la ceebeeyey waxaan soo noqonay waxaan soo marnay hadda ka hor yani nahyi kusoo arooray a ah, laa takunu eh, laa takun mubadi eh, mxuu ahaa mibdaratan midyaacan a ah, qofka maaratay hadalka faafiya ee sirta faafiya ha noqonin inii idan labadira waxaan ahay mid sir faafisa oo aan wax sir la yirahdaba qarin karin laguna aamini karin baan ahay hadduu wuxuu nabiga hadda igu siraystay aan kuu sheego xilligeeda ilaa laga gaaro falamaa qubida nabiyu sala allahu alayhi wasalam markii la oofsaday u dhintay faqaalat waxay tiri asar alkaasaa la weydiiyey caaisha tiri eh, hooyanimadaadii baan ku maaratay eh, hooyadan hooya baan ku ahay eh, hooyanimadan ku ahay ballanti waxaasi ku adkaysay oy tii ilaa weyn laa ii sheeg faqaalat waxay tiri asara ilaya marka hore wuxuu igu siraystay oo faqaala igu yiri inii mayitu waa dhimanayaa jiradan ka kici maayo ogow markaasaan fabakaytu ooyey bay tiri uma asara ilaya haddana waxbuu igu siraysto faqaal wuxuu yihi inaki adiguna awalu ahli qofka ehelkeyga ugu horeeya baa tahay bi aniga luxuuqan haleelidda ana waa isoo haleeli meesha lagaga tegi maayo keligaa ma joogaysid adduunyada lagaga tegi maayo waad raaci oo wadnaga waad soo haleeli doontaa ehelkeyga qofka ugu horeeyaad noqon doontaa lix bilood base ka dambeysay lix bilood ayay nabiga ka dambeysay faaduma radia allahu canha fasurirtu waa la farax geliyay bidalika arrinkaas waacjabanii waa cajab geliyey inaan noqdo nabiga hadduuba dhintay meelaan ku noolaada male iyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam meelana ka arkeenin inaan sii joogo ma jeceliyo inaan dhintoon haleelo yaan jeclaa waan isoo haleeli baa la yidhi sidaasaan ku farxay bay tiri radia allahu canha wa ardaaha oo geeridaas iyo weynta ay weynaysana waa xusna wax laga ooyo wey nabiga dhintay alayhi salaatu wasalaam inay ka daba dhimatona waa wax lagu farxo nabi maxamed bay haleelaysaa alayhi salaatu wasalaam qadan ninkii saaabiga saxaabiga muxuu yihi adan nalxaq muxamadan alaxibata muxamadan mxu walaxiba mu yiri muxamadan wa saxbihi axsanta berri baan waxaan heleelaynaa cabdillah rabax miyuu ahaa cabdillah bn rabaxa mise bilaal buu ahaa ya ibn rawaxan hadal baa laga sheegaa isagana qadan nalqa alaxiba muxamadan wa beri waxaan haleelaynaa oan utagaynaa axibadii dadkiina jeclaa nabi maxamed iyo asxaabtiisi taasoo kale wey marka waa ku farxayaan <clears throat> dad isku ishubay ahaayeenoo isku kalsoon <clears throat> qaala raximah اllahu tacaala baabun wuxuu ku saabsan yahay qiyaamu rajuli ninka istaagiisa lirajuli lqaacidi qof fadhiya uu taagnaado qofka waa fadhiyaa isagana waa utaagan yahay taa lama ogolo <clears throat> xadathana cabdullahi bnu saalixin qaala xadathana leyth qaala xadathana abu zubayr can jaabir qaala ishtaka nabiyu sala allah alay slam baa nabigaa sheegto xanuunsaday fasallaynaa waan tukanay waraahu gadaashiisa wahu qaacidun isagoo fadhiya wa abu bakrin abu bakarna yusmicu nnaasa dadkuu maqashiinaya takbiirahu takbiirtiisa nabiga takbiirtiisa hoos allah akbar yuu dadki ka dambeeyey maqashiinaya abubakar muballiq buu ahaa faltafata ilayna waana soo fiiriyey waa jiradii hore ee nabiga uu ka dhacay faraska wey fa ra-aanaa wuxuuna arkay qiyaama anagoo taagan faashaara ilayna gacantu noo ishaaray faqacadna faristu yiri faqacadna waa fariisani fasalaynaa bisalaatihi salaadiisii baan la tukanay qucuuda anagoo fadhina falama salam markuu salaama naqsaday qaala wuxuu yihi inkidtum waxaad shigteen waxaad ku dhawaateen latafcalu inaad samaysaan ficla farisa wruuma ficla farisa wruum reer ruum iyo reer faris labadii boqortooye xilligaa jirtay madaxdii iyo dowladihii xilligaa jiray gaalada ahaa dhaqankoodii oo kale ad ku dhawaateen ay madaxdooda ku samayn jireen yaquumuuna calaa mulukihim muluugtoodii iyo boqoradoodii oo jabaabiro oo mutakabiriina ayay kor taagnaan jireen wahum qucuudun ayagoo fafadhiya falaa tafcaluu ha samaynina itamuu biaimatikum aimadiina ku dayda oo say utukadaan utukada in sallaa qaaima <clears throat> hadduu istaag ku tukado fasalluu qiyaama idinkana istaagku ku tukada wain sallaa qaacidan hadduu fadhi ku tukada imaamka fasalluu qucuuda idinkana fadhiga ku tukada sidaa jamhuurta way waa la nasakhay bay leeyihin xanaabilada khilaafsan oo le mar walba waa sidaas mar walba waa sidaasay leeyihiin imaamka hadduu fadhi ku tukani fadhi ku tuka hadduu istaag kutukan istaag kutuka adigu saxiixa ah weeyaan laakiin jiradiisa ka dambaysa nabiga alayh salaam u dhintay laakiin fadhi ku tukanayay abubakar iyo saxaabaduna ay taagnaayeen taas wey baabun wuxuu ku saabsan yahay marka nimankaa dee madaxdooda niman waxay ahayn kibirsan dadku way utawaaduci jireen ayagoo fafadhiyo kuraas kufadhiyo laba istaagaya haddanba waa saas amninkama waa saas oo inta uu madaxweynaha kursiga kufadhiyo ninka bodygaarkiisa uu daba taagan yahay isagoo midig iyo bidix toonaan fiirinaynin ood moodo inuu qallafay ayuu saa u daba taagan yahay baabun idaa tathaaaba tathaaubkii aan kasoo baxnay alcudaas wa tathaaub shalan soo marray mar labaad ba haddana nagu soo celiyay dhowr xadiid oo tathaaub ku saabsan idaa tathaaaba qofku markuu hahamsado af kala qaado falyadac yadaw gacantiisa ha saara alaa fi afkiis hal xadiid buu ahaa marina u dambeeyey qala xadathana musadad qala xadathana khalid qala xadathana suhayl can ibn abi saciidin can abi saciidin alkhudri an nabi sal slm qaal idaa tataaba axadukum markuu hahamsado falyadac yaddahu gacantiisa hadajiyo bifiihi afkiisa fa ina shayطaana shaydaanku yadkhulu fiihi waa gelayahay shaydaanka dalaq dhihi hadduu galana haddii afkii iyo waxaa isku dooleela qalbigii halkan wadnaha dooyu fadhiisan meel wuxuu helay markaa dhuunuhu ku ordo dhuunu ku orduu helay awel cariiri buu isku isku caminayayoo yajri ina shaydaana yajri bni aadam yajra dami xilidahaas awel qaaday marka afkii oo isku fuuran hadduuba helay waa gelayaa afka isku qabo weyaan markaa ahan tiraado afkaaga la qaadin saxiix wey xadiidku inuu markaa uu meelahaas galana ilahi waa u sahlay oo subxaanahu watacaala shaydaankuna waxyaalahaasi waxaa soo aroortay inuu qofka salaada subax ka saaxdo qoraxda usoo baxdo uu dhagaha kaga kaadiyey inuu kaga kaadiyey marka shaydaanku waa kaadiyaa oo meel buu galaa oo cuntuu cunaa oo waxbuu ursadaa oo waxaasoo dhan ba waa lasoo aroortay xadathana cuhmaan qaala xadathana jariir can mansuur can hilaal bn yasaaf can caطa can ibn cabaas qaal idaa tafaaba hadduu qofka uu haamsado falyadac yadaw gacantiisa calaa fi afkiisa hadaji fa inama huwa min ashaydan shaydaan buu ka aaday haamsigane saxiixulisnaad marfuuca marfuuc weeyaan qala xadathana msdد qala xadathana bishr bn fضl qala xadathana shayl qala samictu ibna labi saciid اlkudriy yuxadiu an abi yuxadiثu abi wiil uu cabdlahi bn mascuud cabdlahi abi saciid اlkhudri wiil uu dhalay ay warabay yuxadiثu abi aabbahay ayuuna maaragtay ka waramay waxaa aabahay lana waa suhayl aabihiina waa abu saalix samaan marka abu nin wiil u dhala abi saciid alkhudri ya wuxuu ka warinayaa suhayl aabihii abu saalix ah ayuu ka warinayaa abu saalixaasna ayuu ka warinayaa can abiyihi wiilka aabihii oo abu saciid alkhudri ah qaala abu saciid wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala la alay slam wuxuu yihi ida tataaba axadukum hadduu hahamsado falyumsik calaa fiihi afkiisa ha qabto fa ina shaydaana yadkuluhu wuu geli xadathana khaalid bn mklad qal xadana sulayman qal xadana suhayl qal xadathani cabdiraxman bn abi saciidin can abihi ana nabi sal slam qaal idaa tataaba axadukum haddii aduu hahamsado falyumsik biyadi gacantiisa famu afkaa saaro fa ina shaydaana yadkulu waa galayaay baabun hal yafli ma furfuri oo gacmaha ma gelgelin axadu rasa gayrihi qof kale madaxiis haddii dee rag ay yihiin dhib male hadday haween yihiin dhib male rag iyo haween hadday maxaarim yihiin dhib mala ayuu dhib malaha timaha oo qofka maarata loo furfuro oo faraha la dhexgelgeliyo taasa waxaa la yihahdaa falyi baa la yihahdaa xadathana cabdullahi bn yusuf qaal akbarana malik an isxaaq ibn abi dalxa anhu samica anas bin malik yaqulu kana nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa yadkhulu kii gala calaa ummi xaraam buu ugeli jiray binti milxaan fatudcimuhu markaasay quudin jirtay qaraabay ahaayeen oo maxaarimtu kamid aha nabigu maxram bay ahaayeen cuntay siin jirtay gabadha umu xaraam la yirahdo cubaada binu saamit baa qabay wa kaana taxta cubaada binu saamit radia allahu canhu abkuu sheegay yaa qabay fa cuntay siisay wa jacalat waxay gudagashay tafni raasa inay nabiga calay salaam madaxiisa ay u furfurayso oo ay faraha dhexgelgelinayso timahoo la furfuray iyo waxaa loola jeedaa iraaxatu alinsaan qofka oo loo raaxeeyo oo qofka haddii madaxiisi iyo xoogol saa faraha loo gelgeliyo loo fiiciyo loo yar jimciyo oo timaha loo tataabtiyo madaxa waa wuxuu dareemaya haw nasasho dareemi waaba saaxan mararka qaar fanaama waa saxday nabiga calayhi salaatu wasalaam uma stayqada waa toosay yadxaku asagoo qoslaaya marka tafaliga sidaasuu ahaayo min baab ilraaxa ahaa shardina ma aha in wax laga raadinayo xaafid ibn xajar saasuu leeyahay marka qisada inta hadda uu kaga keenay waxaa weeyaan waa eh, falyigaas falyiga iyo farahaas iyo taataabashada madaxa iyo madaxa oo timaha oo la furfuray iyo arrin intaasaa loola jeedaa intaas u keenay xadiidku qisuu lahaa waa qoslay nabiga alayh salaam waxaad ku qosashay nabi allo markay tirina wuxuu yiri waxaan arkay saxaabadeeda dad kamid ahoo badda saaran ood moodo madax aad moodo markaasay waay oo dagaal yani gaalada ku duulaayo oo mujaahidiina ilahay bari inuu igu daro ilahay buu u bariyey anta minhum buu ku yidhi mar kale haddana hurdada ku noqday sidoo kale sagoo qosli maxaad aragtay waxaa arkay saxaabada oo doonda saaran oo iyaguna sidaas oo ah. ilaahay bari kuwa horaad ku jirta anti min alawaliina baa lagu yidhi marka cubaada bnu saamid radia allahu canhu markuu duulaankii raacayay mucaawiya radia allahu canhu qazwa fi lbaxri waa kii qaatay markii dambena faraskii ay saareen baqashi ay ka dhacday fandaqad cunuquhaa luquntaa ka jabtayoo halkii bay ku dhimaatay shahiid radia allahu canha qala imam الbخariyu raximah الlah xadathana cali bn cabd الlahi qala xadathana mغira bn slmta abu hisham الmaqzumi kana hiqa qala xadathana sacq bn xaزn <clears throat> qala wuxuu yihi xadathani qasim bn muطayabin an xasan bn اbasriyi can qays bn caasim الsacdiy qaala wuxuu yihi ataytu rasuul الlah nabiga alayh الsalam baan u imaaday alayh الsalaam faqala wuxuu yihi hada sayidu ahli اlwabr markuu arkay waa amaanay qofka haddii amaanta ayna waxba yeelaynin o una ku kibraynin waa la ammaani karaa axyaanan sayid buu ku tilmaamay haadaa midkani sayidu ahlilwabar dadku waxay uqaybsadaan ahlulwabar iyo ahlulmadar ahlulwabar iyo ahlulmadar dadka deegaanka ee degan dhoobada iyo guryaha iyo dhoxaa ku jira ahlulmadar baa la dhahaa dadkaas ribaadyaha reer guuraaga ahna ahlulwabar baa la yihahdaa marka sayidu ahlulwabar wuxuu ka wadaa ahlulbadwi reebaadyaha sayidkoodii wey <clears throat> faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuul allow mal maalu ladii muxuu yahay xoolaha laysa calaya korkayga uunan ahayn fiihi maalku tabicatun wax dabagal ah min daalimin qof wax iga raadi walaa min dayfi marti midnaba uuna idabageli karin xoolaha aan waxba lii qabsan karin oo aniga aan ku khasbanayn inaan dadka wax ka siiyo intee weye intay dhan yihiin ee anigu unaan isku celcelina un kifaafka ee ahe anigu nagu filan faqaala rasuulu lahi sal l slam wuxuu yihi nicma almaalu arbacuuna afartan afartan bee neef yaa ugu wanaagsan oo adig un kugu filan <clears throat> wax kaloo culays kugu hayaan aan jirin walakharu inta u badana situuna waa lixdan wa waylun liasxaabi lmiiin boqolayda waadi naareed baa usugnaaday waylun waadi naareed yaa liasxaabi lmiiin kuwa boqol boqol geelooda ama arigooda ama loodooda u gaalay naar baa usugnaatay ilaa man qofka mooyaane acdal kariima qofka zakadana ka bixiya xuquuqda ka bixiya qaraabada ka xiriiriya martida ka soora dadkaa mooyeene ilaa manacda alkariima neefka qofka uu jecel yahay kariimka ay aada u jecel yahay qofka bixiya naftiisa ka hura ee walaalkii uhura wamanaxa alqazi manaxa alghaziira neefka caanaha badan ee irmaanka ahna maal u siiyo yihahdo hebel soo maal neefka caanaha badan ee soo liso wa naxara asamiina neefka buuranna gowraco martida iyo mudanaha mudanahaba u gowraca fa akala wax ka cunaa isaga waa adcama quudiya alqaanica qofka qanacsanee su-aasha ka qanacsan qaanac waa la yidhaahdaa qaanac waxaa kaloo la yihahda qofka saa'ilkay waa dawarsani laakin yaqnacu bilqaliil wax yar ku qancayo wixii la siiyo iska sii soconi walmuctara iyo midka muctaridkaa ila su-aal meelaha danta iyo shaqada iyo xoolaha lagu hayo cuntada lagu hayo soo istaagi waa isku soo bandhigaya yatacarad lisu-aal walaa yas'al isaga ma weydiisan wax si ma dhahayo laakiin indhihiisii iyo qaabu socodkiisi iyo isku maaratay meelihii oo maadee meel cunto lagu hayo ninki soo kor istaaga soo fadhiiso unbuu sugi qultu waxaan intaba siiya ka qanacsanaya midka isku bandhiga qultu waxaan yaa rasul rasuul allah maa akramu hadihi alakhlaaq akhlaaqda maxaa ka wanaagsan ninka xoolihiisa sidaa umaamulaya ee dadka maaratay siiya ee maalka bixiya ee gowraca ma akrama hadihi alakhlaaq laa yuxallu haddaabad maarata leedahay dadka ayaga ah hadday saa yeelaan way fiican yihiin asxaabulmi'iinka ah asagii baa iska warramaya wuxuu leeyahay laa yuxallu lama dego biwaadin meel tog ahoo ana fiiha aan deganahay min katrati nacami xoolahayga badnidooda darteed waa laga leexan war xoolihii reebel halkan joogay iyunan maqasha naga dhumine degina la dhaha waa laga leexdaa bu yiri xoola badni ma xaqa qaba meeshaan dego waa laga leexan qaala faqaala wuxuu yihi kayfa tasnacu bilcatiya nabigaa weydiye marka cadiyada iyo waxbixintaada marka say tahay xoola badni sheegataybe say wax u bixisaa qultu waxaan iri bu ucdi lbikra waxaan bixiyaa neefka yar bikra dildhaho baada la hoos dhabo looda iyo ku dhacdaa iyo ariga iyo ku dhacdaa neefka yar qaalinka iyo qaalinta iyo lada waan bixiyaa haddii bakar la dhahaana ashaab min alibil baa la dhahaa bakar marka ucdi lbikra neefka yar waan iska bixiya wa ucdi naaba hasha weyn ee qawaarta micigiirtaana waan bixiya micida leh naabka waa micida wey neefka weyn ee geela micida leh kaana sa macafiya waan waan bixiya hasha weyn wey qaala wuxuu yihi kayfa taslicu fi lmaniixa xagga maalka ma ku fiican tahay dad baa yaabis haystee oo waxay ku cadaystaan ama maxaana ku cadaystaan haysanine ma maalisaa xoolaha kayfa tasnacu fi lmaniixa maalka see samaysaa qaal wuxuu inii la amnaxu naaqa hasha irmaan maal baan u bixiyaa oo waxaan dhaha hebelow iska soo maal intay ka gurayso qaala wuxuu kayfa tasnacu fi daruqa daruuqa geela maaragtay rimayga ah ee dadku ay leeyihiin ee riti rimiye ayna haysanin maxaad samaysaayoo ma siisaa ritigii abaahin lahaa qaala wuxuu yihi yaqdu naasu qaataba ma dhaho anigana waxbana oma toogto uma tilmaamee yaqdu naas dadka intay ugu soo kal lahaan bixibaalihim xarkahooda oy geeraya soo dhex galaan yay neefka raban ka qabsadaan walaa yuuzacu lagama siibo rajulun min riti uu yaktadibuu keenaystay ritiu keeneeyey oo xarig ku xidhay oo gafka kaga xidhay war ritigan iska daa lama dhaho intuu ayrto ritigu rabe qoor intuu la baxo geela kala baxo xidho ayuu geerisa la markaas ay deena sameeyaan oo geeri er, abaar hadda ubaahnaaye rimay ayuu u rimiyaan fa yumsiku markaasu waliba iska haysani ritigii qoorkaa u kaxaystay maa badalow intaasa asaga udaahirto xataa yakuna ilahu ka huwa asagii yarudahu midkii soo celiya ilah asaga iskii uu soo celiyo oo yira geel dhan waa isku maray wax soo celi dhaha ma jiro faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu yihi famaaluka xoolahaadu famaaluka xoolahaada miya axabu ilayka aada ka jeceshahay u jeceshahay amaalu maawaalika mise qaraabadaada maalkooda mawaarida waa qaraabada iyo ehelkaada xoolahaadi iyo xoolaha ehelkaada kee jeceshahay qaala wuxuu yihi maali xoolahaygan jeclahay qaala wuxuu fa fainamaa laka faina ma faina maalaka min ma min faina fainama fainamaa laka waxaa un kuu sugnaaday inamaa laka keliya waxaa kuu sugnaaday min maalika xoolahaada waxaad ku leedahay maa akalta waxaad cunto ah, waxaad cunto oo faafnayta aad tagsiiso de eber noqday wax jirka ilaahay ku xoogeeyey iyo wax qashan oo kaasabaxay aw acdayta aada qof siisay oo fa amdayta aad kaydaysatay amdayta ila alaakhira weji ilaahay hor aakhira aad dhigatay oo kuu hormaray wasaa'iruhu wixii ka soo harayse limawaaliika baa iskale qaraabadaadi baa iskale adi ma belihidba waad udhaqaysaa intaad nooshahay unbaa gacantaada ku jiri markaad dhimato rag kalaa iskale faqultu waxaan idhi buu yidhi laa jarama waxaa xaqiiqo ah lain rajactu haddaan noqdo la uqillanna inaan yarayni cadadda hatiradooda haddaan laabto waan yareen tiradooda haddiiba dad kaleba ay waxaas kaleyihiin oo waxaan aan leeyahay waxaan baxsadaba u yahay waan baxsana waan yarayn falamaa xadarahu lmowtu geeridii markay kusoo xaadirtay waagii dambe jamaca banihi caruurtiisii buu soo aruuriyey bal isku kaalaya faqaala wuxuu yihi yaa baniya caruurtaydiyo khuduu cani iga qaata dardaaran iyo naseexo dahabi ah fa inakum idinku lan taakhuduu ma qaadaan can axadin qofna dardaaran kama qaadaan huwa asaguba ansaxu lakum iniga naseexo badan minii aniga qof aniga igaga naseexo badan oo dardaaran iyo hadal ka maqlaysaan ma jirto marka waa dardaaran min alqalbi ila alqalbi wey qalbiga kasoo fulo qalbigiina ku socda laa tanuuxuu laa tanuuxuu ha ooyina waa dardaaranka koowaad caleyga korkeyga haddaan dhinta yaa la ooyin oo la dhawaaqin fa ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam lam yunax caleyh looma ooyine waana nahiyey waqad samictu nabiy sala la alay slam baa maqlo anha reeb can niyaaxa niyaaxada iyo dhawaaqa nabigoo reebi isagana looma ooyin wahuwa khayru khalqi illah wa afdalu lkhalqi isagoo ah ayaan loo ooyin wakafinuunii ikanfa fi hiyaabi dharkaygan alatii kuntu usalii fiiha an ku tukan jiray dharkan aan ku tukan jiray u kanfa <clears throat> wasawiduu madax ka dhiga akaabirakum dadkiina waaweyn dadkiina idinku waaweyn madax ka dhigto ka dambeeya <clears throat> fainakum idinku idaa sawadtum haddaad madax ka dhigtaan akaabirakum dadkiina waaweyn <clears throat> lam yazal kama zuulaya liaabiikum aabihiin fiikum dhexdiina khaliifa aabihiin khaliifo kama zuulaayo haddaad dadka madaxa ka dhigataan waaweyn mar walba booska aabihii bay fadhiyaan aabihii booskiisi ma banaana ma banaana meeshii buu inin fadhiyaa bay ka dhigan tahay waidaa sawadtum haddaad madax ka dhigtaan asaakirakum kuwiina yar yar haana waxaa daciif noqonoo akaabirukum kiina kuwiina waaweyn cala naas dadka tooda daciifa ku noqonayaan dad katooda dad ihaanaysan oo qiimo lahayn oo aan qiimo lahayn bay noqon idinkiiba haddaad walaalihiina waaweyn iyo dadkiina waaweyn madax ka dhigan weydaan dadkana way xaqirayaan wey a markaasi wazahiduu fikum inaga zaahidayaan dadaan madax lahayn kala dambeyn lahayn ismaqlaynin raggoodi waaweynaa talin lahaana diiday warka qaadan waayey ayaad noqonaysaa naa dhowdeen war maxaad ka dhihi wa aslixuu cayshakum noloshiina hagaajiya xoolahan aan ini tabcayna ha hagaajista oo la socda fa ina fiihi kiinan waxay ku sugan kiinan deeqtoon can dalabi naas dadka dalabkooda iyo su-aashooda yaad kaga deeqtoomaysaan xoolihiin tabcada oo dhaqaalaysta wa iyaakum iska ilaaliya walmasalati dawarsi iyo su-aal fa inahaa aakhiru kasbi lmari qofka kasabkiisa waxa ugu dambeeya weeyaan meeluu qaado haabto markuu waayo unbu qofka dhihi kara war waxaa laii qabto inta kalese waa la iska ilaaliyaa wa idaa dafantumuunii haddaad i xabaashaan fasawuu calay qabrii qabrigayga sima qabri la arki karo muuqda haka dhigina fainahu kaana waxaa ahaa yakunu kaana fainahu shaaniya kaana yakuunu waxaa ahaa yakunu shayun shay baa ahaan jiray bayna aniga iyo wa hada alxayi min bani bakri bn wail aniga qabiilka reer bani bakri bn waila waxaa noo dhexeyn jiray khumaashaatun xagasho iyo xogow waxaan dil ahayn oo isarbaaxid iyo isgargaraac iyo xayaashaha yaana dhex maray falaa aamanu aamin kama yihi safiihan min safiiha oo cuqdadulow ah in yatiya inuu la imaado amran amar yudkilu calaykum uu korkiina gelinaya ceeban ceeb fii diiniku diintiina inuu wax waxumaanu la imaado oo qabriga faqo oo dhibaato keeno hadhow dee diinxumo inagu rido oo idinkana ku gaaloodaan oo ku dhibaatootaan tanaan ka baqayaa oo ad ama wax samaysaan marka marka hore yaan la arkin qariyo wey qaala caliyun ba wuxuu yihi fadaakartu abaa nucmaan abunucmaanku waa sheikh lbukhaari maxamed bn fadl baa la dhahaa abunucmaan maxamed ibn fadl laqabkiisana caarim baa la yihahdaa abunucmaan marka eh, eh, abunucmaan maxamed ibn fadl ali bin ali caligana waa caliyun ibn madini wey aliyun ibn cabdillahi almadini marka waa isku dabaqo cali ibn cabdillahi almadini iyo abunucmaan waa isku dabaqo labadaba waa sheikh lbukhaari wuxuu leeyahy fadaakartuhum soo maarsid mudaakarada dadka aqraanta iyo dadka aan riwaayo kala qaadanin inta badan ayaa loo isticmaalaa inay mudaakara cilmiya intay golahaas kugu imaadaan ay isweydiistaan qof walba wuxuu xifdisan yahay qofka kale uu ku dul akriyo marka mudaakara ahaan baa loo kala qaataa fadaakartu abaa nucmaan baan maxamed bin lfadl ayaan mudaakara dhaxdaanadii wax isla mudaakaraysanay faqaala wuxuu yihi ataytu waxaan u imaaday asacq ibnu xasm asacq ibnu xasmina meeshuu joog wad artaa asacq ibnu xasn sanadkaa markaad fiiriso cali ibnu muqira bnu salma abu hishaam wa kana hiqa qaala xadadana sacq buu yihi waa sheikhu sheekh buu ahaa eh, muxuu ahaa cali madini sheikhu sheekhiisuu ahaa abu nucmaan ba marka wuxuu leeyahay ataytu sacq binu xazan ba xazni baan yaan u imaaday oo fi hada alxadid xadiidkan asaga ah ataytu asacq binu xazn fi hada alxadiid xadiidkan asaga ah ayaan oola imaado o bal noo waran sanadkiisa noo tax faxadathanaa sacq wuxuu nooga waramay can alxasan xasan ayuu nooga waramay ah, faxadathanaa can ilxasan xasan buu nooga waramay alxasan albasri weeyaane waadna arataa haddee asacq bnu xasm iyo eh, xasanbasri maxa udhexeeyey riwaayada hore alqasim bn mudayib can alxasan marka abu nucmaan baa marka su-aashii yaa lala hadlaya wuxuu yihi ataytu sacq bnu xasn baan u imaaday fi hada alxadid oo la imaaday faxadathanaa can alxasan buu nooga waramay toos faqiila lahu markaasaa lagu bulaamay lagu qaydiyey oo li sacaq ibnu xasan can ilxasan xasan miyaad ka maqashaad ka warinaysaa markaasuu isqabtay qaala laa maya yunus bnu cubayd ayaa can ilxasan ooga warramay qiila la waxaa lagu yihi samictahu min yunus deen adi yunus baa taas oga maqshay miya qaal wuxu yhi laa maya xadathani alqaasim ibnu mutayib baa noo warramay can yunus bnu cubayd buu ka warramay can ilxasan buu ka wariyey can qays saasuu sanad u tahay marka hore ma iska soo gaagaarinaya faqultu waxaan ku iri bu le ali madini wey ali madini wuxuu leya faqultu liabi nucmaan waxaan ku yidhi falam taxmil maada soo xumbaarin miya marka sanadka hadda aad taxday maada soo qaadin miya oo riwaayatu muxuu aha ashacaq can yunisin riwaayatu alqasim ashacaq can qasim bin mutayibin can yunis bin cubaydi can xasan qaala wuxu la maya ma soo xumbaarin oo dayacnaahu waan halmaanay dayacnaahu macnaahu nasaynaahu dayacnaahu laa yaxfud balna siinaahu minhaa dariiq dariiqaasaga waa halmaanay buu le waa halmaamay hadiis saxiixa weeyaan keliya wuxuu ku sheegaya marka dariiqa inuu ku hagaajiyo inuunan sidaa hore ku imaanin kadibna la saxay baabu taxriiki raas taxriiku ra'si madaxa oo la dhaqdhaqaajiyo wa cadu shafatayni bishimaha oo la qaniino cinda tacajubi layaabka agtiisa qofka markuu yaabo madaxa uu madaxuu ligligaa carab bishinta uu yar weliba gaar ahaan markuu qofku yar ciiloodo xadathna musa qaal xadathna whayb qaal xadathna ayub an caaliyata qaal saaltu cabdاllahi bnu saamit baan waxaan weydiiyey su-aal qaala wuxuu saaltu khaliili nabigu ku wada alay salam abdllah bn saamit wuu ka wada abdllahi bn samit wuu ka wada khaliili abadar abudharra nabigu dhihi jiray sal ly slam saaltu khaliiliy abaadharin waxaan su-aalay su-aal faqaala wuxuu yihi ataytu nabiya nabigaan u imaaday sala allah alay wasalam oo imaaday biwaduin weyso weysaan u keenay haddaan weysada u keenay faxaraka ra'sa madaxiisuu dhadhaqaajiyey nabiga sala allah aleyh wasalam wacada wuxuu qaninay calaa shafatayhi bishimihiisana waa qaninay bishimaha de waad artay marka la qaninaayo iyo waa marka qofka uu madaa int madaxa iyo bishimaha waa la isku dara mararka qaar o bishimaha saa u qanin madax saa dhahaa qultu yani waa arrin buu ka walbaharsan yahay ama kan xun yahay ama nacib yahay ama u cadhoonaya qultu markaasaan waxaan idhi biaabihi anta wa ummii aabbaha iyo hooyadeeda ugu firaye aadaytuka miyaan ku dhibay qof la dhibay oo la ciiray ayaa bishintana qaninay madaxana liiliga ugu daree miyaan ku dhibay maalin xaggayga qala wuxu la may adi ma aha walaakinaka adigu tudriku waxaad soo gaari doontaa oon ka walbahaarsanahay umaraa dad madaxa aw aimatan madax yuaakhiruuna salaata salaada dibdhigi liwaqtihaa can waqtiha waqtigeeda ka dibdhigi dadkaasaa soo gaari doontaa dad madax ahoo salaadaha dayaca qultu waxaan idhi bu yihi famaa taamurunii maxaad amraysaa nabi allow qaala sali salaata salaada tukan liwaqtiha xilligeeda fain adrakta adragta haddaa soo gaadha macahum fasali ayagoo jamaaca tukan soo gaadha fasali haddana la tuko oo salaadii sunay kuu noqon dambe walaa taqulana hadhihin intaad halkaa fadhiisato salaytu waan tukaday aniga faradko idinka dayacay tukada khilaaf iyo bulaan iyo muran baa hadhow imaan falaa usalli ma tukanay hadhihin iskala tuko khilaaf sunna u imaanin taada horena gaara ku ahaato waqtigaad ilaalisay middan dambana jamaacadii iskala tuko sunnay kuu noqon khilaafkiina waa iska dhowrtay saxiix wey xadiidku baabu darbu rajuli yadah ninka oo gacantiisa ku dhufta calaa fakidihi bowdadiisa cinda tacajibi markuu yaaba wishay ama wax kale macnaha gacanta ku dhufta ama eh, bawdadiisa ama wax kala ku dhufta hadda cinda tacajubi markuu yaabo aw shay ama shay kale xadathana yaxya bn bukeyr qaal xadathana leyth an cuqayl an ibn shaab an caliy bn xusein ana xusein bn cali xadatahu an caliy bn abi alib radi allahu canhu ana rasuula lahi sal l slam nabigu daraqahu cali iyo wa faatimata buu ku guuray bint bint nabiyi sal l slam cali iyo gabadhii u qabay faatimaheeda nabiga u dhalay ayuu habeennimo ku guuray inay witrkii iyo salaatulelka tukadaan faqaala wuxuu alaa tusaluuna maa tukataan intaad kacdaan waagi baa soo dhow faqultu waxaan iri ya rasuul allah inamaa anfusunaa naftaanadu cind allahi ilahay ay ahaatay faidaa shaaa markuu ilaahay doono an yabcahana inuu na kiciyo bacana waan kacaynaa hadalkaa markuu leeyahy marka horeysa maaha marka hore wuu toosiyey markaasuu nabiga kusoo laabtay meeshiisii xoogow tukaday shanqar buu maqli waayey wax guri ka shanqare oo soo kacay buu maqli waayey waa isku dhawaayeen guryahooda waa ku laabtay haddana nabiga alayh salaam markaasuu cali radi allahu canhu intuu fadhiistay oo indhaha uu maraamartay oo gacanta saa ugu maraamartay ayuu ku cudur daaranaya cudur daarad bay ka tahay nabi allah waktu ilahina kaciyo maan kacaynaa oo hurdadii baa saasna yeeshay faاnsarafa nabiyu nabiga alayh الsalaatu wasalaam waa ka gadoomay walam yarjic ilaya shay'a waxba iima soo celinin waxba iima soo celinin rasuulka alayh الsalaam oo qadarkii miyaad daliishanaysaa iyo maxaad hurdadii iyo kada waxba ma dhihin uma samictu waxaa maqlay wahuwa mudbirun isagoo sii jeeda oo sii socda oo yadribu fakidahu bowdadiisa nabiga garaacaya yaquulu leh wa kana alinsaanu akthara shayin jadala insaanka wuxuu noqday qofka ama shayga ugu dood badan ayuu noqday akthara shayan shayka ugu daran ugu badan jadalan min xayu jadal dood xaggeeda saxiix way xadiidka shaahidku waxaa weeyaan nabi gacanta ayuu bowdadiisa ku dhuftay sala allah alay wasalam tacajub weeyaan qala raximah llah xadathana moxamed bnu salam qala akhbarana abu mucaawiya an lacmash an abi razin an abi hurayra qala ra waxaan arkay buu leeyahy abu hurayra oo ra waxaa le waa abarasiinkan ra abu hurayra arkay adribu jabhatahu wejigiisa biyadihi gacanta ku dhufanayo wejiga ayuu gacanta kaga dhuftay wayaquulu wuxuu le ya ahla alciraaq a qof maarata wax ka xun asagana markuu qof ka xun yahay o murugsan yahay ama uu wax lagu yii ka xumaado kale iyo yaa ahla alciraaq reer ciraaqow atazcumuun ma waxaad sheeganaysaan anii akdibu inaan ku been uunto calaa rasuulillah nabiga alayh salaam abu hurayra oo xadiid badan baa la arkay oo dadkii oo dhan ba la dhaadhaafay xadiidka iyo cilmigii dadaal iyo ducuu ku helaye dadaal iyo ducuu ku helay nabiga u duceeyey alayh salaam dadaal badanna waa muujiyey ilah nabiga uu qiro u yidhaahdo dadka ka ugu dadaal badan baa tahay limaa ra-ytu min xirsaka fi lxadid waa kadhihi jir rasuulka alayh salaam marka ma waxaad sheeganaysaan anii akdibu calaa rasuulillah inaan nabiga alayh salaam ku beenuumanayo uumanayo ayakunu lakum deedna ma waxaa inii sugnaaday almahna miyaa inii sugnaaday macaan iyo muxuu ahaa dhib la-aan macaan iyo dhib la-aan almahna waa alladha min kayri tacab macaan iyo dhib la-aan miyaad idinka helaysaanoo inaad iga fiican tihin o idinka aada wanaag ku jirtaan wa calaya korkaygana almaathamu dembi uu yahay tan ma siiseen oo leedi abu hureyre waa dambiile waxaan jirin buu sheegayaa idinkana waa is ammaanaysaanoo taskiye weeyaan oo waan fiicannahay annaga maad u wadaan ashhadu waxaan qiri la samictu inaan maqlay waxaasan sheega o dhan waan maqlay waxaan haddaba nabi idin sheegaya la samictu rasuul allah ina nabiga alay salaam maqlo yaquluna ida nqadaca shiscu nacli axadikum axadkiin kabtiisa yeelmadeeda markuu goo o kabtuu qaba yeelmadeedi baa go-ay meeshu farta gelinayay ama meel yeelmaa go-ay falaa yamshi fi naclihi luqraa yuuna ku soconin mxuu aha kabta kale ee fayow xataa yuslixahu midii gooday ilaa uu ka hagaajiyo oo liyuncilhumaa jamiican aw liyanzichumaa jamiican wey ama kabaha labada lugoodba kabaha qabaan ama ma aheeyeen kabalaan kabalaan ha wada noqdaan cadaaladii bay kamid tahay saasaa nabiga ka maqlay sal allahu aleyh wasalam waxaasoo dhanna wax saxa weeyaan maqraati baan kahayo ashhadu la samictu rasuul allah baa maqraati kaah oo caddaynayaan ku dhaaranaya saxiix wey xadiidka shahidka hadda wuxuu keenay musanifka inuu isku dhuftay burbaaxada radia allahu canhu baabun idaa daraba arajulu qofka hadduu dhufto fakida akhiihi marka hore isagaa isdhubaaxay bawdadiisa iyo wejigiisa haddana idaa daraba rajulu fakida akhiihi walaalkii bawdadiisa hadduu ku dhufto oo walam yurid bihi suwan xumaanna oola jeedin dil iyo ganaacna kama aha xaqiraadna kama ahee wuu ku halqabsanayaa marka isaga kusoo toysinayaa waa baraarujinayaa xadathana abu macmar qala xadathana cabdlwaarith qala xadathana ayub ibn abi tamima can abi lcaaliyat albara qaala mara bi cabdullaahi ibnu saamid baa isoo maray faltafattu lahu markaasaan saanta fa lahu dhe fa lahu waxaan uxoray kursiyan kursi baan udhigay alqaytu lahu wadactu lahu way ka dhiganta kursiyan kursi baan udhigay fa jalasa kursigiibuu ku fadhiistay waa cabdullahi ibnu saamid faqultu lahu waxaan ku yihi ina bna ziyaadin ninkii ibnu ziyaad ahaa madaxdahaa ee madaxdii reer banu umay kamid ahaa qad akara salaata salaadii buu dibdhigay famaa taamuru maxaadna faraysaa maxaadna amraysaa ninkan salaadii buu dibdhigaaye maxaan samaynaa fadaraba fakidii bawdadeydu ku dhuftay larbatan dhufasho axsibuhu aan umalan qaadin u yihi xataa ahara fiiha ilaa u ka saameeyey rubaaxo ugu dhuftay saamaysayba uma qaala wuxuu yihi saaltu abaadarin abaadar baan weydiiyey kamaa saaltani saad ii weydiisay fadaraba fakidii bawdadeydu ku dhuftay inaan rubaaxo kamaa darabtu saan kugu dhuftay fakidaka bawdadaada faqaala wuxuu yihi salli salaata liwaqtiha salaada waktigeeda tuko adiga fain adragta haddaad haleesha macahum salaad ayago ku jira fasali la tuko walaa taqul hadhihin qad salaytu waan tukado falaa usalli tukan mahaye oo dhinacna salaada waktigeedi cibaadadii baa qawranaysaa xaqi ilaahay dhanna waxaad fiirinaysaa xuquuqda madaxda ay kugu leeyihiin iyo maslaxada iyo midnimada iyo khilaaf la-aanta dhowraysaa labadaa maslaxaa isku dhex wadaa waa siyaasa sharciya qaala xadathana abu nucmaan alfadl qaala akhbaranaa shucayb can zuhriy can saalim bn cabdilah abulyamaan alxakam ibnu cutayba الحكم بن نافع حدثنا أبو اليمن بن نافع قال بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن cمر أخبره oo caruurta reer oo khuraafi wax maaragtay lala yaabay ayuu nabiga alayh الsalaatu wasalaam wararkiisa in badan maqlay <clears throat> ninkii buu rabaan bal inuu nabiga alayh salaam xaqiiqsado xaaladiisa iyo waxa uu sameeyo wuxuu sheego waa aaday saxaabadiisa qaar kamida ah la socday xataa wajaduuhu waxay heleen yalcabu asagoo ciyaari maca alkhilmaani caruurtii fii udami bani magaala ree bani magaala dayrkoodii iyo xaafadoodii udamku waa xisniga iyo dayrka ayuu ku ciyaaraya carruurtii reer madiina waa kura yar waqad qaaraba ibnu sayaad wuxuu u dhawaaday yoomadeen xulub qaangaar buu ku dhawaaday halkaas oo iskaga ciyaarayo oo carruurta la ciyaariba nabigu u yimid falam yashcur waxba ma ogaanin waxbaan sii ogaan karaayo anoo laysoo gaarin baan waxalba sii ogaan buu dhihi jiray oo raadaalkayga meel fog wax ka qaban falam yashcur waxba mu ogaanin xataa daraba nabiyu ilaa nabiga calayh salaam uu ku dhuftay dahrahu dhabarkiisa biyadihi gacantu ka dharbaaxay biyadii gacantiisa ku dharbaaxay dhabarkiisa uma qaala wuxuu yihi atashhadu anii rasuul llah waryaah inaan rasuulka ilaahay ahay ma qirsan tahay faradala ilayhi nabigu intuu saa ufiiriye faqaala yihi ashhadu anaka rasuulu lumiyiin waxaan qiraya inaad tahay umiyiinta carabta u wadaaye madax rasuulkoodii baa tahay marka yahuudda way ogaayeen nabigu inuu rasuul yahay sala allah alay wasalam laakiin rasuulu thaqalayn inuu yahay bay inkiri jireen ayagoo garanaya xasadan min cindi anfusihim xasad oo naftooda ay xasad ka ahaaday ayay u diidayeen inuu nabigu noqdo <coughs> ama ay uqiraan wuu yahay rasuulu thaqalayn marka waxay dhihi jireen rasuulu umiyiin baa tahay inuu rasuul yahay way qirsan yihin qaala ibnu sayaad ba wuxuu yihi fatashhadu adigu maqiri ani rasuulullah inaan ahay rasuulni wuu qirtay soo maartid nabinimuu sheegtay waa mutmn mutanabi wey mutanabi wey nabi buu sheegtay maca dalika nabiga ma dilin alayh salaatu wasalaam liasbaabin marka hore waa semi sakiir oo yar oo weli maqaan gaarin marka labaadna hudno iyo heshiis baa udhexeeya nabiga iyo yuhuud inaan wax dagaal iyo dila una dhicin arrimahaasuu nabigu udiiday farasahu markaasuu nabiga alayh salam camuu jujuqiyey rasahu nabiyu nabiga camuu jujuqiyey damahu ayay ka dhigan tahay fa farasahu rasahu nabiyu nabiga camuu juqiyey alayh salaatu wasalaam riwaayo kale faradahu rafadahu waa tuuray uma qaala wuxuu yihi aamantu billah anu ilaahay baan rumaysanay wa birasuulihi rusushiisana waan rumaysanahay uma qaala ibnu sayaad maada tara nabiga wuxuu ku yihi maxaad aragtaa faqaala ibnu sayaad ba wuxuu yihi yatiinii saadiqun mid run sheegi baa ii imaada wakaadibun mid been sheegi waxyaalo kahanadii waxa lagu yaqaana kaahinka lagu yaqaano wey dadkan kahanada ah ee ama faalasha ama waxyaalaha jiniga la shaqaysta marna sax bay sawaab bay ku waafaqaan marna khalad oo jinigii wuxuu soo xaday bay mararka qaar oo sawaaba ku hadli marka kalena beentooda badan <clears throat> faqala nabiyu sal ly slam ba wuxuu yihi khulita calayka alamru amarkii baa layskaga kaa daray oo xaq iyo sawaabkii baa layskaga kaa khalday oo runtii beentii baa layskaga kaa khalday nin mugdi dhex dabaanan ayaa tahay qaala nabiyu sal allah alay wasalam wuxuu yihi inii khaba'tu laka khabia wax baan kuu qariyay oon qalbiga ku hayaa bal sheeg qaala wuxuu yihi huwa duk wey duk marka waxaa weeyaan sida ay tahay oo boqol kiiba boqola oo lama imaan karaan laakiin wixii mustaru samciga iyo jiniga soo xadeen wixii oo markaasi yar dhansaar ah oo mararka qaar aan saxnayn baa laga yaba inay ku hadlaan yowma taati samaau bidukhaanin mubiin aayaddaasu nabiga alay salaam qalbiga ku qabtay baa layidhi markaasuu dukhaankii meesheedi keri waay duk buu yihi duk baad haysata <clears throat> qaarna wuxuu yihi iksa iksadu waa zajri waay waa canaan waa reebitaan weliba eyda loo isticmaala iksa eyda loo isticmaalaa wid oo kale weeyaan falam tacdu ma gudbaysid qadraka qadarkaadii ilaahay uu kugu talagalay ma dhaafaysidi ama masixu dijaalkii weynaa baad noqon doontaa ama dajaalan min adajaajila ayaad noqon ama markana meel saad kudhim xaalkaad ilahay baa garan ha qaala cumar baa wuxuu ya rasuul allah ata'danu lii mayo ogolaatid fiihi ninka nabinimada sheegtay an adriba cunuqahu laqunta inaan gooyo faqaala nabiy sal ly slam wuxuu yii in yaku hu hadduu yahay huwa asagu masiixu dajaal baad umalaynaysaa hadduu masixu dajaal yahay laa tusallatuu calayhi adiga cumara laguguma sallidin oo adiga madil ma dilaysid qofka dili doono masiix dijaal waa qoran yahay waa la yaqaanaa waa nabiyullahi ciisa calayhi salaatu wasalaam baa dijaal dili doono markuu soo baxo wain lam yakun huwa haduunu dajaalkii iyo masiix dijaalkii weynaa uunan ahayn falaa khayra laka khayr kuguma jiro fii qatlihi dilkiisa maxaa yeele waaba yaryahay maxaa yeele heshiis iyo maslaxo kalaa noo dhexaysa yahuudda arrimahaasaa loo diiday marka ninkaasi war dheer buu leeyahay fi saxiix muslim ayuu isagoo qisadiisi iyo sheekadiisi iyo cajaaibtiisa ya aada loogu faahfaahiyey qaala wuxuu yihi salim <clears throat> fasamictu cabdallahi bn cumar baan maqlay yaquulu leh indalaqa bacda dalika nabiyu nabiga alayh salaam inuu wararka uu sheeg sheego wax ka maqluu rabaa indalaqa bacda dalik kadib annabiyu nabiga alayh salaam baa tagay huwa isaga wa ubay bnu kacb alansaariyu yowman maalin bay tageen ila nahri beertii timirteeda alatii fiiha ibnu sayaad uu ku dhex jiri jiray beertii buu nabigu aaday bal inuu ogaado ibnu sayaad iyo wuxuu sheego xataa idaa dakala nabiyu markuu nabiga galay calayh salaam dafiqa nabiyu nabigu wuxuu guda galay yataqii bijuduuci nakri geedihii timirteeda salkoodii ayuu ku gagabanaya rasuulka calayh salaam halkaasuu jiifaa ibnu sayaad wuu hadhadlayaa waxbuu sheegayaayo waa kahanadii balaayada kusoo degaysa wahuwa yasmacu min ibni sayaad ibnu sayaad buu ka maqlaa qabla an yaraahu intuuna arkin intuuna arkin ayuu rabaa inuu wax ka maqlo nabiga aleyh salaatu wasalaam yataqii bijuduuci naqli wa huwa yasmac inuu maqlay min shayan qabla an yala intuun arkin wibnu sayaad mudajicun wuu jiifaa calaa firaashi gogashiisa fi khatiifa sijaayad buu ku jiifaa lahu asaga uu leeya fihaa sijaayadaasi uu ku jiifaa waxaa ka dhex yeelaya zamzama zamzamadu waa sood qarsoon oo hadal oo aan la fahmi karin ayuu ku hadlaya kalaam wey kalaam alculuj waay hadal buu ku hadlaya aan la fahmaynin oo nunnunuudu ku haya balaayaa ku degeysa fa ra-ad umu ibnu sayaad ibnu sayaad hooyadiis baa waxay aragtay annabiya nabiga calayh salaam wa huwa nabigoo ku gabanaya bijuduuci nakli geedihii timirta salkooda oo waxaanu ku hadlaya ma sixirba ma jiniba ma kaahanada waaba yahaye dhinac uu jiro ayuu rabaa nabiga inuu ogaado calayh salaam faqaalad waxay ku tiri libni sayaad nabiga hooyadiis baa dhawaaqday markay artay wiilkeeda loo gagabanayo way dhawaaqday waxay tiri aysaaf saafi baa la magaciisa wariyaa saafiyow wahuwa ismu magaciisi wey haadaa muxamadun muxamed weeye kan Eh, maxamed baa ku haya ka bood fatanaha ibnu sayaad markaasuu joojiyey hadalkii isagana waa booday qaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yii low tarakatu hadday ka tagi lahayd labayan waa caddaan lahaa nooca uu yahay iyo qaabkii iyo meesha uu ka hadlayo waan ogaan lahayn buy nabiga sala allah alay wasalam saxiix weeyaan xadiisku buhaari iyo muslim labada way soo saareen qaala sanim wuxuu yihi qaala cabdullahi wuxuu yihi qaama nabiyu sal slam fi nnaas nabigaa dadka dhex istaagayo faahana cala allah ilahay buu amaanay bima u ahlah amaantu ilahay mudnaa uma dakara dajaal dajaal buu ka sheekeeyey faqaala wuxuu yihi inii anigu undirukumuhu waa iniga digayaa dijaal waa nin imaan doono shar badan dad badan oo muslimiinha gaaloobi oo raaci wamaa min nabiyin nabi ma jiro ilaa waqad andarahu andara bihi qawmah qoomkiisi uu nabi kasta oga digay laqad andara waxaaba digay nuuxu nuux baa qowma uga digo awalu rasuulaha nabi nuuxoo rususha ugu horreeyey ayaa ka digooy dajaal nin allah imaan doono war ka digtoonaada walaakin saaqulu lakum waxaan idiin dhahayaa fiihi dajaal xaalkiisa qowlan hadal baan inii sheegay lam yaqulhu uuna sheegin nabiyun nabi liqowmihi u sheegin hadal uu nabi qoomkiisa usheegay jirin baan idin sheegi oo calaamo ah ood ku garanaysaan waa kan wuxuu yihi taclamuuna waxaad ogaanaysaan annahu dajaal acwaru waa in yahay wa ana allaha laysa biacwar oo marka hore nabinimu sheegtay haddana wuxuu sheeganayaa ilaahnimuba sheegan ilaahayna sifaatulkamaal ayuu ku sifaysan yahay subxaana wa tacaala caynayhi waxaa weeye waa laba indhoodoo kaamil ah oo dhammaystiran oon makhluuqiisa subxaanah wa tacaala aan shabihin oo sifaatkooda ay kamaal yihiin oo dhamaystiran yihiin isaguna waxa weeyaan waaba indhalayahay marka qof naaqisa oo indhala miyaa ilaahnimo sheegan kara wa an allaha laysa biacwar saxiix wey xadiidku qala xadadana musa qala xadadana wahayb ibn khalid qala xadana jacfar an abihi an jaabir bn cabdillahi radia allahu canhu jacfar saadiq wey can abihi maxamed albaqir qaala wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa kaana junuba markuu jinaabo qabo yasubu calaa ra'sihi madaxiisuu ku shubi jiray halaatha xafanaat saddex cantoobo ayuu min maa oo min maan biyaa ayuu madaxa iskaga shubi jiray nabi alayh salaam markaad weysaysa qofka intuu isjeysto weysaysto qamiiska xagee laga bilaabi madax laga bilaabi madaxuu ku shubi jiray saddex cantoobo qaala alxasanu ibnu moxamed wuxuu yihi alxasan ibnu moxamed baa wuxuu yihi abaa cabdillaah abaa cabdillaahiyow ina shacrii anigoo timahaygu akharu min dak timahaygu way ka badan yihiin wax saddex cantooba ay ku filan yihiin saddex antoodba kuwa filo timahaygaa badan qaala wuxuu yihi wawaraba biyadihi intuu gacantiisa ku dhuftay calaa fakdi lxasani xasan ibnu caliy intuu gacanta booda kaga dhuftay ayuu faqaala yihi yabna akhii walaalkay wiilkiisiyow alxasan ibnu muxamed xasan ibnu muxamed ibnu caliy wey yabna akhi walaalkay wiilkiisiyow kaana shacru nabiy nabiga calayh salaam timihiisa yaa akhara ka badnaa min shacrika timahaada wa adyaba kana wanaagsanaa ah, nabiga hadi sal lla slam kaa tima badnaa kaana wanaagsanaa oo kaa nadiif nadaafad badnaa adyab marka timahaada saddex cadooba koo filla kama jirto nabiga alay slam kaana tima badnaa kamana tegi jirin oo madaxiisa waa kushubi jireen biyaha way gaari jireen adyab bay ahaayeen kaa nadiif badnaa saxiixulisnaad weya mashaahidkooda waxa weeyaan dhufashada gacanta ku dhuftay baabun man kariha qofkii naca an yaqcuda inuu fadhiisto wayaquuma oo yaquuma lahu nnaasu dadkana ay utaagnaadaan qofkii inuu fadhiisto dad kale utaagnaadaan naca ah. oo arrintaasi maaratay aan la ogoleyn nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa kii nahiye o diiday qala xadathana musa qala xadathana abu abu cawan alwada an acmash can abi sufyan an jaabir qaala jaabir wuxuu yihi surica rasuul lahi baa lalgda alayh salaam min farasin bilmadiina magaalada madiina isagoo faras saaran buu ka dhacay calaa jidci naklatin geetimireed jirideed iyo salkeed buu ku dhacay fanfakad waxaa kala baxday qadamuu gumadiisa ogow eh, mxuu ahaa eh, lugtira way yar muruxday way muruxday fa kunaa nacuudu waan booqan jirnay fi mashrubatin meel qurfa ah meel qurfaahoo yar taagan oo taaga gurigoo golafa ah licaaisha radi allahu canha ay laheed halkaasaan ugu tegi jirnay nabiga calayh salaam fa waan u nimid wahuwa yusali isagoo tukan qaacidan fadhiya fasallaynaa qiyaaman innagona waan tukanay qiyaaman xaalaan taagannahay uma ataynaahu maratan ukhra mar kalaan u nimid wahuwa yusali lmaktuba isagoo salaad farada tukanaya qaacidan xaal uu fadhiyo fa sallaynaa khalfahu gadaashiisaan ku daba tukanay qiyaaman xaalaan taagannahay fa umaa ilaynaa waa noo ishaanay an iqcuduu fadhiista oo salaada haddii qofka xanuunsado gurigiisa waa iskaga tukan karaa wixii u imaadana jamaaca waa tujin karaa falamaa qadoo salaata markuu nabigu salaadii bogay qaala wuxuu yihi idaa sallaa alimaam imaamku markuu tukado qaacida xaaluu fadhiyo fasalluu qucuudan fadhiga ku tukada wa idaa sallaa qaa'iman hadduu istaag ku tukadana fasalluu qiyaaman istaag ku tukada walaa taquumuha kicina walimaamu imaamka oo qaacidun fadhiya kamaa tafcalu faarisu say faris ay sameeyaan bicudamaaihi madaxdooda ku sameeyaan faris baa madaxdooda fafadhiya iska tataagan iyagana taagan yihiin saxiix wey xadiidka waa la nasaaysan sheegnay qofka imaamka hadduu fadhiyo dadka maamuumiinteena qaadiriin ay yihiin oo istaaga ay karaan way istaagayaan alimaam axmed baa khilaafsan oo siyaalo kale ku jimcinaya qaala wuxuu yidhi wawulida lifulan min alansaar fulaan shaksi oo aan ah reer ansaareeda waxaa loo dhalay khulaaman wiil fasamaahu wuxuu u bixiyey muxamedan u bixiyey muxamed hadhowna muxamedkaasi wuxuu la bixi karaa qaasim kadibna abulqaasim baa la dhihi karaa faqaalat ilansaaru ansaar baa waxay tihi laa nukaniika birasuuli illah rasuulka ilahay abu maxamed intaa ku dhahno maxamed baad la baxay sooma abu maxamed kudhihi mayno tani bay diidan yihin ama mehe qaasim baa hadda la bixi doontaa abulqaasimna waad noqon kartaa xataa qacadnaa ilaa ka fadhiistanay fi ariiqi waddadii baan fadhiistanay nasaluhu can isaaca annagoo saacaddii weydiinayno saacaddi qiyaamo faqaala nabiga alayh salaatu wasalaam ayay meel u fadhiisteen bal inay saacadda qiyaamo weydiiyaan oo ay su-aalo weydiiyaan darteed qacadnaa fi ariiqi baan fadhiisanay nasaluhu inaan nabiga alayh salaam weydiino markuu soo maro can isaaxa faqaala nabiga wuxuu yihi jiitumuunii waad ii timaadeen tas'aluunii idinkoo iweydiin raba can isaaca saacadda qiyaamo soo ma ah waa loosii sheegay nabiga alayh salaam saacadda qiyama lagu su-aali doonaa yasaluunaka can isaaca qulnaa nacam haa waa saasaan u socona nab allow qaala wuxuu yihi maa min nafsin naf ma jirto manfuusa la abuuray la khalqay manfuusa iyo makhluuqa naf la khalqay ma jirto yaatii calayhaa uu korkeeda soo mari hadalkayga maanta hadlaayo laga bilaabo yaatii calayhaa uu soo mari miatu sana boqol sano ma jirta bui nabi alay salaam hadda hadalkan aan hadlaayo qof nool oo boqol sano ay soo mari oo sii noolaani ma jirto boqol sano kadib wixii hadda nool waa dhintay waman maata qaamat qiyaamatu qofka dhintana qiyaamihiisi dhac aakharu jiraa qulnaa waxaan idhi wulida lifulan min alansaar nin reer ansaareeda waxaa loo dhalay qulaaman wiil fasamaahu muxamedan buu u bixiyey faqaalat ilansaaru waxay tiri laa nukaniika birasuuli illah kuu ku yeen mayno qaala wuxuu yihi axsanat ilansaaru ansaar wanaag bay samaysay oo war fiican bay ku hadashay laakin samuu bismi lama diidana magacee magacayga la baxa walaa taktamuu hase ku kunyoona bikunyati kunyadeyda waxaa la diiday ma maxamed laiskula bixiyo maxamed in lala baxo lama diidana samuu bismi bu nabig alay slam maxaa la diidan yahay in qaasim lala baxo nabi qaasim wiilkaada ad ubixiso <clears throat> adi maxaad noqoni abulqaasim nabigana abulqaasim waa sala allah alay wasalam taas waan soo maraan marinaya hadiku saxiix weyaan <clears throat> ah, an jacfari an abihi an jabir bn cabdillahi soo maray daakhilan min bacdi alcaaliya isagoo ka yimid cawaarida waa buulooyinka buulooyinka mmalada midn raacsan wey cawaarida oo jira daakhilan asagoo kasoo galay min bacdi alcaaliyati cawaanida madiina wanaasu kanafey nabiga gaararkii ka socdeen sala allah alay wasalam way garab socdaan fa mara wuxuu soo maray nabigu bijadyin bijadyin asag wan dhukan ama orgi dhukan buu nabigu soo maray orgi dhukan oo neefka ariga qaar waxaa jira ilahay u abuuray dhaga yaryaal u sameeyo dhukani baa la dhahaa oo dhaga yaryaal fatanaawalahu nabigaa laacay fa akhada biuduni dhegti yareed ayuu saa u qabtay uma qaala nabigu wuxuu yihi ayukum yuxibu kiinaa jecel ana haada wankan dhukan ama ergigan dhukan lahu inuu usugnaa bidirhamin dirham inuu kugatay shacariya dirham ku gadani faqaalu waxay dhaheen maa nuxibu ma jeclin anahu lanaa inuu noo sugnaado bishayin waxba wax la-aan xataa in lana siiyo ma rabno dirham iska dhaafe iskaga khasaarin mayna dirham wamaa nasracu bi oo maxaan ku samaynaynaa waa bakti qaala nabig wuxuu yidhi tuxibuuna ma jeceshihiin ana lakum anahu lakum inuu inii sugnaado majaanan inaad qaadataan oo lacag la-aan iyo iska qaadataan ma jeceshihiin qaaluu waxay laa maya xataa ah, hood in ma aqbalayno ma rabno qaala dalika lahum halaatan buu ku celceliyey faqaaluu waxay dheheen laa wallahi inaana qaadanaynin low kaana xayan hadduu nool yahay baaba lakaana caleyhi ceyban fiihi ay ceyb ku sugnaan lahayd hadduu nool yahay bu ceebaysnaan lahaa annahu asaku waa mid oo asag ah walasaku aladi waa laysa lahu udunaan midkaa labada dhagaha lahayn baa asag la dhaha dhukan fa wahuwa mayit asagoo baktiga maxaan ku falaynaa qaala fawallahi baan ku dhaartay adunyaa adduunyada yahwanu ka daciifsan oo ka dulaysan cala allahi ilahay korkiisa min haada midka siduu uu agtiina uga xaqiran yahay calaykum korkiina sidaad wankan baktigaa uxaqiraysaan ilahay agtiisa addunyada way kaga xaqiran tahay way kaga xun tahay way kaga yar tahay qiima agtiisa kama joogto subxaanahu watacaala walidaaliku dad aan mudanin dad aan mudanin buu ilahay ka dharjinayaa oo xoolo siin oo madaxnimo ugu dari oo boqortinimo caafimaad ugu dari waxaasoo dhan wuxuu usiinaya jeceyl uu jecel yahay maaha addunyada o dhan buuna rabinba ilahay waxbana ku faraynin qiimana ma laha aakhara ayuu ilahi subxaanahu wa tacaala <clears throat> iyo daaru lkaraama ayuu jecel yahay subxaanah qala xadathana cuثman muadib qala xadathana cawf abi jamiil an xasan an utay bn mamrata qaala ra'aytu waxaan arkay cinda ubay ubaya agtiisa rajula nin baan ku arkay tacaza bicazaa'i ljaahiliya tacazaa habar wacanaya habar wacasho yaa ree hebeleey yaa ree hebeleey oo kale wey ah, laba qofo ka isku dhacaanba ree hebel loo bedeli laba qof hadday iskhilaafaan ma reebel reebel baa isdagaala la dhihi oo mid aan markaas wax la yeelayba aan waxbaba ka aqoonin uun uu meeshaas sao joogo iska sii caroono uu dibiriyo hurdada ladi waaye ya waxaa la dhahaa tacazi aljaahiliya waa dacwa aljaahiliya la dhahaa raytu cinda ubayi rajulan baan ku arkay tacaza habarwacalaya bicazaai ljaahiliya jaahiliyada habarwacadkoodii iyo aree hebeley buu le faacadahu ubay walam yukanih acadahu waxaa qaniinsiiyey ubay baa qaniinsiiyey farja abihi walam yukanih weliba sarbeeb muuna ka dhigine han iyo wax kale muuna dhihine toos baa u dhawaaqay oo muxuu yihi odob farja abika qaniin buu yihi abaha farjigiis dakarkiisa qaniin saasuu yiri waxaad ku hadashay waxaan qiimo lahayn oo ceeb aad ku hadashaye ceeb marka waxba ku yeeli mayse orod aabbaha aad ku abtirsanayso ee u habarwacanayso orod qaniin saasbaabkiisa fa nadara ilayhi asaabu baasaa ufiiri fa nadara ilayhi asxaabuhu dadkii baasaa usoo fiiriy sheekha maxaa ku dhacay sheekha umaya maxaa ku dhacay qaala wuxuu yihi kaanakum ankartumuuhu ereygaa aan ku hadlay waa idinkoo inkiray oo la yaaban fa qaala inii anigu laa ahaab ka hibaysan mahayo kana xishoon mahayo fi hada axaddan qofna abadda weligay ooga xishoon mahayo ogana hibaysan mahayo inii samictu nabiya nabiga alay salam baan maqlo yaquulu leh man tacaza qofkii habar wacda bicazaai jaahiliyati jaahiliyada habar wacadkoodi aabaabahoodi iyo nasabkoodi faaciduhu qaniinsiya walaa tukanuhu markaad qaniinsiinaysaan kunye iyo sarbeeb iyo kinaayo kinaayo iyo sarbeeb iyo waxba ha isticmaaline si sariixa udhaha si sariixa udhaha faaciduhu ee ucdud dhaha qaniin muxuu ahaa aalata abika saa ku dhaha aalata abika waliba lama dhahaye afkaa lagu ballaarin magaciisa la sheegi wallahu aclam wbilahi towfiiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed wala ali wasaxbi ajmaciin ya maxay leedahay mutaamacada wey xadadana cuhmaan qala xadadana mubarak bn fadal an xasan an cutay an cutay xasan baa la iskugu imaaday oo mubaarak bn fadala wuxuu mutaabicinaya cof bin abi jamiila mutaabaca la yirahdo allah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed